ibn xasan jumuudkii daahiriga yaa kharibay amaa majmuuc annawowi sharxu lmuhadab naqsigaa dhaawacay tamhiidka ibn cabdilbar galaba calayhi alxadiidu walaathaar isagoo haddana markaasi fiqiga aan yaraynaynin axsan kitaab aynu hayna waxaa weeye waa kitaabka muqni ibn qudaama sidaa dartee alcizmi bd wu ilaa helay muxall ibn xasm iyo muqnim ibnu qudaama aan helay oo mutaalaciye buuhi lam tatim nafsi an an uftiya buuhi laakiin markaan labadaa helay xallat liya alfatwa ayib kitaab qiimo badan wey wadaadka iska leh kitaabkaas kaana yaquud dagaalihii saliibiyiinta katiibat lfuqaha niman la yihahdo dubu waaweyn katiibat lfuqahaa ayuu hogaamin jiray oo amiir ka ahaa bal waagi dambe markii la kala baxay qoyskii uu ka dhashay iyo niman maqaadisin la odhan jir ba hogaamin jiray usradu asagoo ka dhashay baa taqriiban labaatan konton faqiih baa ka dagaalka jirtay almaqaadisa loo yaqaan meeshay galaan gala way ka leexan jirta meeshaa ku jira katiibat lfuqaha ka wareegahayaan waa niman fuqaha diinta dhaqaaqi mahayaan fiqi bay akrin hayaan cararka wuxuuyay yaqaanaan dagaalka wuxuuyay garan hayaan waa dili mooyeen dhaqaajin maysid haddana waxanu ninka daaciga khariijka doctoorka brofesorka raggaasi dib waa ummadda dadka hogaamin laha cuquush kawaadir baa yaan baabi'inaynaa ubaxa iyo curdanka ummaddaa la baabi'inhaya aduu meel gee waay oday qadhaayo haddaba iska dhimani ayib iyo kaadirkaas sheegi waxba sheegum yaan la fiirin sheegma nin yar wey ayib aday ku soo markaan oday sheega maaqa waxay kuusoo fiirinayaan ya marka waxa weeye nimankan haddaba iska tegi toban toban sana labaatan baa cimrooda ka harayba iyagaaba socdo waa ka baldhacahaya ceedceed foorasatay wey curdankii ummaddii dheelidii soo baxaysa markaad baabi'inayso aduguna dib isku mari maxaa dan leedahay ummadda waa baaba'day sheekh tagta ummadaas waa dulmiga inay kamid tahay iyo jahliga inahaya kamid tahay ayib markaa ninka waayeelka u gabado kiira maxaad moodaysaa waxa adu ka cabsatay bu ka cabsanaya ayib wuuna ku tuhmi oo taliskii gadaal bay jiraan dhaqanka dhaqan gaalo wey taliska muslimiinta horay buu tagaa safka hore ayib cumar baa khilaafadiisii qolyahan atraagta ah qolyahan farisiinta ujeeda eh, hadda iraniyiinta marka hadda magaalada loo yaqaan eh, dahraan magaala u jirta hadda boqol labatan kilomitr eh, u jirta la furan haye baadaqaajo waay nimanka reer faris oo aad bay u dagaalameen markaasuu isku iskugu yeedhay carab oo dhan bu shiriyey wuxuu yihi qoys kasta carab waagaad jaahilaga ahaydeen qoys walba qoyska ka xabad kuulaa ha laysu ururiyo bu ree ka dagaalgal ka ahaa iyo gaashaanqaad ree hebel ree berlab waxaa ka aha ree hebel lasoo ashaatu iskugu keenay anaa hogaaminhayaba marka waa yahay marka qoys kasta looga keenay intii ka dhaqaaqaysay iyo ragga birlayska ahaa ee birlabkaa loo keenay wuxu anaa hogaaminaya ballamka ilaahay armi saadaat alcarab calaa saadaat alfurus buuri waan ku jebin buuri birlabka reer furus birlabka carabeed baan ka horgeyn ba anaana hogaamin waa lagu hagotid yaa amiir almuminiin baa layi maticnaa binafsig kuwa annagaa meel noo yarkaadi ba doorkaa noogu kaadi haddaan doorkan aan madaxooda aan maxaan sida kubadda ugu ciyaari weyno markaasaad hogaamin doontaan caamnu rabiica in adeerkii baa dagaalka hogaamiyey nucmaan wixii ka dhacay baa ka dhacay hati maxalkoodii baa koofiya laga dhigtay reer furus dambeo taagan baa la waayay sheekh turkiya fawodda muslimiinta geliyay say u socdeen ay ku dhawaadeen almuhim waxaan u jeednaa muslimiintu wixii halgan ah ninka ka dhaqaaqaya iyo waayeelka iyo caalimka iyo faqiiha iyo sheekha reerka weyn bay geen jireen sabka hore leanna waa cibaada maa bacdaha cibaada waa qurubaad walaa iihaara fi lqurubaati marka dib baan u bixi baasha adunyada ka dhigta haddi halgan iyo cibaadada maa waa addunyo <coughs> nafta aad jeclaysata markay arkaan shacabku iyo dhalinyaradu iyo muxuu ahay ciidanka kale ay wa cabsanayaan ayago dib bay u baxaayaan awsha adaa la iskaga ilaaliya wuxuu ihi sheekhu xadiidkii buu waday waxaan oga jeedaa fa kaanat alxaqaa'iq wa hum arijaal ruuxa muslimka ah waxaa la doonayaa in naftiisa ay daciifo la noqoto mahiina daliila cinda allahi subxaana wa tacala laa qiimata laha laakiin waa haaliya jiddan waana qawiya qaadira cala alintisaari lillahi wa rasuulihi subxaana wa tacaala ilahay in loo gargaaro ayib maalin dhaweyd baa wadaad lagu xadgudbay aada ku khilaaftay in loo gargaaro daraada nabi maxamed baa macallin sawaaxil oo gaal oo caruurtiina gaalnimo barahayay gaarisa ku caayay nabigu ku caayay amaama almala waljamaahiir haddana waa iska nool yahay booliska hayaa la yidhi waa la bedelhaya rift baa la geynaya mxua ah meelahaas laman gaal loo bedeli nebi maxamed intaan diin lagu soo dejinna mushrik bu ahaabur gaal bu ahaabur haddii diin lagu soo dejiyana waxaan shar iyo dhibhay lagama faa'idin bu waa macallinkii barahayay ummadeen caruurtiina diinta barahaya wey diintee u barahaya diinta kristanka iyo dhahan gaalada ila waa diin weeye ayb dhaqan xumada reer galbeed iyo gaalihii afrikaanbu barahayay reer gaariso wiilashii ardada yar qaqaylaan buuqay macallinka baa soo cararay iskuseemi wadaadaheenni iyo nimankii feedhaha weynaa iyo khariijiintii iyo nimankii garhka himbeerka lahaa nimanka casiirka cabbi jiray nimankii eh, sacuudiga u shaqaynhayay nimankii mulxaqa la shaqaynhayay wasaaradaha kulli waa dhooban yihiin gaarisa waxaan u malayn magaalo soomaaliyeed oo ka wadaad badan inaysan jirin anusaan baan u malayn saa ila tahay aqoonteeda gaaban lam yuxariku saakinan imaam malik waxaa ka sugan maa baqaau lummati bacda shatmi nabiyiha soo maslaxa la eegi mahayo ummaddasu baabi'i maysaa la weydiiyey wuxuu ihi ummadda nebi maxamed inay sii jirto maxaa faa'ido ku jirta haddii nabigeeda la caayhayab nabiga rumaysnayd ee ilaa ugu dhowaanaysay raachayana diinkaba soo maray haddii lagu xadgudbo oo gaal nijaas oo macallin oo caahayo xaggana dowran boolis ba haya ee bidaa loo geeyey bristonkuu joogaa intaaba aad taagan tahay maxaad u udhidhiyaysaa hada laa yantaqim linafsihi walaa lilahi rabbi alcaalamiin walaa lirasuulihi walaa lidiinihi laakiin maalinka xoogow laga gooyo biilka ayib daarad xamaaliqu caynihi kaanahu majnuun ayb dhib in haysta wey faama man yaqdibu linafsihi la lirabihi aw yaahudu linafsihi walaa yucطii hayrahu fahada alqism araabicu sharu اlkhalqi laa yaslixu bihim diinu walaa dunya nabi maxamed sal ly slam ninka wax ka sheega ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqde madaxiisa ha qaado mahmaa kalafati duruuf dhowr iyo tobanka malyan ee soomaaliyeed ama labaatanka malyan ee la sheego ee soomaaliya inay ku dhammaadaan oo nafar ka soo hadhin ninkii nabiga caayeen la dilaa ka khayr badan inaad noolataan ijmaacan maaha da kabtan maaha ijmaacan inaad baabadaan eber baxdaan nabigana u gargaartaan ba wax kastaba ka khayr badan ninkaana dab saarataan ad dishaan ayib dadka noocaasa waa in shaqo laga qabto haddaad maanta taa laga dhiidhin waayo ama tu lamida laga dhiidhin waayo ama tu ka horreyso laga dhiidhin waayo waddadu wadda furan bay noqon nabigana waxaa laga dhigay sheeka berley iyo waxa waan ku ciyaaraan buu noqonaya muqadasaadkiina waa aayahiina iyo jiritaankiina iyo mustaqbalkiina wey hadaydan difaacin waa idin dhammaatay walacalla inaad iska dhaadhicisaan daaru kufrin baan joognaa mustadcafiin baan nahay laysa hunaaka mustadcaf caalamka maanta kama jiro ilaa naadiran halkan risaalo aynu ku akrinay fiqu listidcaaf ka hadlaysay sabiilu najaat walfakaak muxuu ahaa min mwaali muwaalaat eh, murtadiina walatraak waa inaga soo maray mustalcafku allah sharxay miman laa yastatiicu xiilatan walaa yahtadii sabiilan wey ninka maanta aan hijroon karin ama aan ka carari karin meesha diinkiisa uu ku diintiisa uu ku muujisa waa kuma man haddii la yihahdo dad yaroo fara ku tirisa wey dad yar ama alaglabiya alghaaliba akharuhaa wa ghaalibaha waxay awoodaa alhijra ama waxay awoodaan idhaaru diinihim wa idhaaru diinna sheekhu waa kii soo sharxay sheekh xamed ibn catiiq raxmat ullaahi tacaala caleyh maaha inaad salaadaha tukataan maaha masaajidu inay camiraadaan malcabadu inay dhisnaadaan gabdhuhu inay xijaabnaadaan ma ahee waa in lala daga muxuu ahaayey la caddaysan karo nacaybka iyo colaadad gaal u qabto lana caayi karo aalihadooda iyo diintooda xunay baktiga ah adoo marfuuca ra'si kariimu ah taa hadday dhici weydo tajib alhijratu hadday hijro waajibtana dayib maxaan leenahay nin maanta mustadcafa ma jiro haddii haddii la hela waa dad yaro caruur ah ama haweenaya ama nin waayeelo boosa ama nin curyaana wey badankin wاlxukmu lilgaalib waxaa tihi minman yastadiicu اlhijra wayahtadi الsabiil soomaalinka soomaaliga miskiinka faqiirka ah intuu badaha dhan maro wuxuu ka dhacay adduunka meesha udambaysu ka dhaca isagoon af aqoonin oo hadda geeli ka yimid ayib oo wuxuu garanaya aan jirin tilmaamahaas gaashaanqaad ma hadaba kuleh a socda badahuu jiidahaya waa tahriibahayaa meel aysan adduunka mari karin ma jiro waman qaala laka marka soomaaliya waa mustadcafa oo marka laa yahtadii xiilatan laa yahtadii sabiila walaa yastadiicu xiila abada sheekh haddii la helana waa afraad qalaa yar waa nisba da'iila jiddan wey annisba alghaaliba alakariya walxukma lilakari waxaan leenahay ima an yastadiicu idhaar addiin calaa maa bayanahu salafu saalixin wa ima an yuhaajiruu waaqicaan jirin baad iska dhacaysa mustadcafiin mustadcafiin muslimiin akhriya sheekh diinta ha la akriyo suuratu nisa ha la akriyo oo ilahay wuxuu istadcaf u yaqaana ha la akriyo ayb nabigu soo mustadcaf ma ahayn markay lahaa fasdac bima tu'mar wa acrid can lmushrikiin inuu baxa hataa loo diiday markuu dhibkoodii soo karay oy naftu u keeneen oo nabigu joogi waayey inuu baxsaduu damcay maxaa lagu sameeyey cararbax baa la yidhi kuma noolaan kartid mana bixi kartid leanna waxay ka baqahayeen markuu tago inuu helo marka gargaar kale iyo dhul kale uu ku noolaaday iyo ciidan dambe intuu asaaso inuu dowladba noqdo si diinad u faafsado bixuriya tay taasay ka baqahayeen waagi hore balow hayaa idin dhaafii lahaayeen waagii dambe markay ogaadeen inuu nabigu helay ansaar fi yathrib wahiya taaba wa tayba waxay ku dadaan inuusan bixin mawqifka horey ka qabeen way bedeleen waagi hore inuu iska tagi rabeenoo duurka olo ila dad saama raacsanayn wixii raacayna miday dilaan iyo miday garaacaan bay ka dhigeen iyo mid baxsoo reerka u carara oo miyigi ku noqda iyo qayb xabasho u carartay xaggaa u hijratay laakiin waagi dambe markii layla baycatulcaqaba dhacday tii yarayd iyo tii weynaydba ay ansaari meeshii ay taageere laga helaya ansaar iyo acwaan waxay ku dadaen inuusan bixin wax kastay ku bixiyeen waxaa weeyaan sheeke berley iyo fiqi istidcaaf walinhizaam yaa ummadda lagu lugoynine ninkii mxuu ahay mustadcafana warkiisa ha waan baaraynaay jackpointy baa la saari mxuu ahay waxaa la saaraya mxuu ahay eh, kashaafa baa la saarahaya waa la eegahaya wuxuu yahay haddii kale mustadcaaf ma jire diinkeena cadaysta ama hijrooda wax udhexeya ma jiraan fa man yaqdabu linafsihi ninka naftiisa u caroonhaya laa lirabbihi aan rabbiga u caroonaynin aw amase yaahudu linafsihi walaa yucطi hayra ama asaga wax qadanhaya n ayrkii wax siinaynin fahada alqism araabic sharu lkhalqi buui waa qismi afraad buu sheeku sheegay saddexdaa garanay buui qismiga afraad waxaa weeye waa man yaqlabu linafsihi laa lirabbi ila muusan sheegin sheekhu qismigaas wuxuu kuu soo sheegay man yaqlabu linafsihi wa man laa yaqlabu linafsihi walaa lirabbihi iyo man yaqlabu lirabbihi laa linafsihi nabi maxamed iyo inti raacday ah qismiga afraad waa maxay dee qismadu waa istiqra waxaa weeye istiqra istiqra weeye oo xasr caqliga ku jira waxaa weeye man yaqdabu linafsihi la lirabbih cagsigii qolyihii fiicnaa walaa yucطi hayra fa hada alqism الraabic shar اlkhalqi bu qolyahan waa adduunka nimanka u badan wey waa manfaci maslaxa awe maslaxadiisun bay eegahayaa dantiisu unbuu fiirsan ilaahay diinkiisii iyo islaamnimada hawl u taalla ma ah laa yasluxu bihim diinun walaa dunyan diinna ku hagaagi maysa kaasi adduunyana ku dhismi oo ninku ruux markuu dulli aqbalo ayib oo diinta ilaahay ka aqbalo asna waa dulloobahayaa halabki linafsihi maa yanfac waxba tari maayo diinta ilahay marka la waa raacaysa kama ana asaalixiina arbaabu siyaasaat arbaaba siyaasaati alkaamila hum aladiina qaamuu bilwaajibaati wa tarakuu lmuxaramaat muhim jiddan wey arbaabu asaalixiin nimanka ahlu khayrkee suuban ee siyaasadda dhammayska tiran iyo maamulka wanaagsan leh hum aladiina qaamuu bilwaajibaat waa dadka waajibka u istaagay wa taraku lmuxaramaat xaaraantana ka tegay wa hum aladiina yucuuna maa yusliu diina yaslixu diinu bicataa'ihi waa nimanka bixiya maabay bixinhayaan yaslixu diinu diinku uu ku hagaago bicataa'ihi bixintiisa uu ku hagaago walaa yaahuduuna qaadan maayo ilaa maa ubixa lahum wixii loo baneeyey waxaan kahayna taaban maayaan wayaqdabuuna lirabbihim rabbigood bay u cadhoonhayaan bimacnaa u dhiidhihayan maxaa weyaan qoonsanaya dhibkii lagu sameey diinkiisa idan tuhikad maxaarimuhu hadii lagu xudgudbo maxaarimtiisa muxaramaadkiisa xuduudiisa diinkiisii haddii meel lagaga dhaco waa ka carunhayaan waana ka dhiidhihayaan ficillaa ku jirta iyo dhiig wayacfuuna waxay cafeen can xuduudihim dheeftooda waa halmaamahayaan asaga dantiisii maslaxadiisii dheeftiisii danka ma laha diinku ma toosan yahay haa ilaahay ma laga amar qaataa haa ummaddu alla dartii ma u walawday haa ma kala degan tahay nacam asagu marka halkaas ugu jaran tahay iimaankiisaa buuxa waa maqsuud wax ka maqan ma jiro ha baahnaado shan habeen ha qado hawl u taalla maaha haddii nabad iyo diin iyo islaamnimo iyo walaaltinimo la helay iyo camal bikitaab illah iqtidaa bisunati muxamed inta haddii la helay yakfi yakfi alkhayru walislaam aniga tayd waa iska maslaxa shaksiya danaa shaksiya dhib shaksi ah weeye loo bixi maayo wa haadihi akhlaaqu rasuulillaahi qaybtan dambeen kuu sheegay waa akhlaaqda nabi maxamed sal slam fii badlihi wa dafcihi wax dhiibidiisa iyo wax diididiisaba wa hiya akmal lumuur wkulu maa kaana ilayha aqrab kaana afdal wakulu maa kaana ilayha aqrab mar allaala markuu ruuxa muslimka noqdo ilayha ilaa akhlaaqi rasuul iyo siyaasadda nabi maxamed aqrab uu noqdo kaana afdal kaana shasu afdala markaad u fiican tahay in allaala intaad nabiga u dhawaato dhaqankiisii iyo maamulkiisii iyo taladiisii iyo aad u dhawaato baad ka fiican tahay shalay haddaad ka fiican tahay falyajtahid ilmuslimu muslimka ku dadaalo fi اtaqarubi ilayha ilaa akhlaaqi bijuhdi intuu karo inta aad ku dayi karto inaad nabiga ku dayato una dhawaato dhaqankiisii walow fi lqarni alxaadi walcishruun walow fi lqarni almiatayn walcishruun laba kun oo sana kadib ha noqoto waxaa weeyaan xilli allaale xilligaad isku daydo inaad nabiga u dhawaato xilligaas ka khayr badan tahay qaybtaada hore wayastakfiru llaha tacaala bacda dalika intuu dadaalo oo ruux intuu kari kara uu la yimaado ayuu ilahay dambi dhaaf weydiisan min qusuurin wixii ku yimaad mxuu aha cajzi ah aw taksin ama gabadfal ah cajin nafsiaaba kugu jiraba fuley baa iska tahayba lakin waad dadaalaysaa daciif baa tahay nafsiyanba ilahay baa sida ku abuurayba laakiin wabaad waxbaad aad riixaysaa waa qusuur fii nafsika oo khilqi ah aw taksirna waa tafriid iktisaabi adu aad la timid oo gabidhac iyo gaabin kugu jirta adoo qaadir ah awhaamta maanta jirta oo kale wey adoo wax kastaba qaban kara oo wax kastaba awooda baad iska dhaadhicinaad tahay mustadcaf ayb aqaliya muslima jaaliya muslima waxaan jirin baa laska skala arcinaya onsan lahayn waddamadan la joogo ay muslimiintu ku nool yihiin lagama xigo nin walba isagoo degan baa loogu yimid oo nin walba diinkiisu haysto mid gaala iyo mid muslim wada degan yihiin waddankaana aslaan baa annagaa lahaan jirayba haddii kan loo soo noqda aynu joogin annagaa baa lahaan jira xoog baadna looga qabsay ingiriis iyo baa naga qaaday zanjibaar iyo bambaasi iyo milindi dhulkan ay kismaayaan laga xukumi jiray ayib kigaali soo caasimadda ruwanda maaha muslimiin baa intay tageen bay khanaa'im ka soo qaadi jireen dhulka intay maraan ayagoo dhulka iska cidla yahay gaalamadou degan tahay oo addoommo ah baa laga soo qaadi jiray haddii loo loo shir tago waxay noqonaysaa inay noqoto daar islaamku laga qabsaday halkaasay tegaysaa tahay haddayba sidaa tahay marka maxaa mustadcafa haddii muwaqaca laga sota waaqic hadda ka jira sharciga adduunka mxuu ahaa ee ibliis dejiyey alqanuun aduwali alqanuun adduwali ayb iyo qaanuunka waddanka wax mustacil lama jiraan nin walba xaq buu waddan ku leeyahay ka u sarreeya ka u hoosey aduu kuu baahan yahay dhaqaalahaada codkaada shacbiyadaada u baahan yahay warama fiqiga hadda casriga ku hadla idin ayib ama kii islaamku yaqaanay ku hadla meelaad u socota la garan maaya ummadaad werinaysaan fiqu listidcaaf aturaat alislaami ku qoran ma haysaan walaa fiqa almucaasira muxuu hadda ka jira mxua nidaamka hadda isku xidhan ee adduunyadana ma haysaan waxaa weeye marka ummaddaa la weerinaya waa maxay addifaac can masaalixka shaksiya hada hu soo ururi war badan maogtahay socon maayo soo deg marka la soo ururiyo xasiilada marka laguma tuujiyo waxa kaa dhibci waxaa weeye addifaac wاlistibsaal fi اdifaaci can almasaalix shaksiya geesi jari ah hadalkaa dhigdhiga og caqli badan xakiim ah weeye cindamaa yudaafic can masaalixi shaksiya jabaan khawar ah gorayo ka fulaysan weeye cindamaa markay hawsha u gaadho xawla xuduud الrasuuli wa xuduud الdiin hada saas leqa wey ayib asadun calaya bay tiri muxuu ahaa ninkii xajaaj weerarhayay markuu ka cabsaday khawaarijta ka cararay asadun calaya wa fi lxurubi nacaamatun fadkhaau tanfuru min safiiri saafiri hallaa barasta hazaalata yowma alwaqa am kaana qalbuka fii janaaxi aa'iri bay tiri waa gashay muxuu yihi ninkaa galay wuxuu yihi markuu aniga wuxuu yihi asadun calay aniga liibax baad cuni saas cuni dagaalkaad gorayaa tahay bu fireenimada asadun calaya wa fi lxurubi xurubi nacaamatun tanfuru min safiri saafiri gorey maa lagu yaqaanaa fooriday ka carartaabu goray iiq iiq iyo foorada way biibaysaabu laakiin markaad adiga ila joogta sidii liibax baad u cunuba aar bela ka dhacday oo shaash leh oo indhawaaweyn oo micudu sooran tahay baad cunay laakiin marka cadow iyo gaalaal la xisaabtamo waa nacaamatun tanfuru min safiri saafiri halaa barasda hazaalata buuri hazaala maxaad ogu bixi weyday xajaajow hazaalo waa islaam khaarijiyeed ah oo takfiiriyad ah weeye oo ciidan dhan hogaaminaysa ninkeeda shabiib baa la dilay hadda koor oo amiirkii khawaarijta ahaa ciraaq ka dagaalamayay ayadaa amiir ka noqotay ciidan qanbadkay soo hogaamisay la soo gashay kuufa markaasay masjid qabsatay waxay ku dhaaratay inay baqariya aal ku tukanaysa masjidka car wax dhaqaaqay ciidankeedii baa fadhiya waa loo geli waayey reer waa kala carareen iyo xayaad wixiis waa jabeen way ku tukatay salaatul fajr nin fooda geliyal carib caryaa xajaaj iyo kooxiisa ay bixi kareentay intay bananka istaagtay hal bele ka dhacday wey hawshuu ninku daba taagan yahay halaa barasta khazaalata yowma alwaqa buui maalinka dagaalka hazaala maxaad ogu bixi weyday adiga cunay anig ayib am kaana qalbuka fi janaaxi daa'iri mise qalbigaadi haad baad la tagtay wadniba wadnahaadi wadna fug baa ku dilay waa fulihaad karoor aad maqli jirtay fulihaad karoor a ah wey iska ilaaliya hawsha ayada khatar wey bacda an yacrif kamaala maa bacaa allahu bihi muxamada min addiin waxaa dadaali markaad taqaano ilaahay wuxuu nabiga la soo diray ilaahay nabiga wuxuu la soo dirana khilaala shahrayn aw shahri baad ku baran kartaa nabigu labaatan beri kii la jooga wuxuu odhan jira orod ummadda diinta gaadhsi saasna yeel kii isbuuc la jooga caalim baa tahay intan qabo la tag ummadda intaa gaadhsii maa bacaa bihi maxamed sal l slam ilaahay uu la soo diray khilaala shahrayn wa shahri baad ku baran kartaa mujmalkeeda tafsiilkeedu wakhti dheer buu u baahan yahay ninku barana waaye mayse hore u soco فhذا في qwله تbاaرك وتaعالى إن اللha yأmركم أn تؤdوا الأmاaناaت إلى أهلiها intaas kitaabku intaas dh soo شharay شheekhu yأmurكم أn تؤdوا الأmاaناaتi إلى أهliha وإdaa xakمتm baa inoo dhiman kitaabku intiisa kale وإdaa xakمتm wy intaas waa amaanaadkii qaabka xilka ruuxa loogu dhiibi lahaa shuruudda loo baahan yahay xoolaha sida loo qaybin lahaa sida loo soo ururin lahaa cidda la siin lahaa dawladdu maxay ku istaagtaa maxay ku duntaa kaamilan liqowlihi tacaala an tu'addu lamaanata ila ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkuma bilcadlina fasl maka dhigna ku dara intaas mise waa mise meel khataran taageera waa iska istaaga bal halkaa iska joogna adaa bilahi tawfiiq xayaakum allah eh, arrimahaas wadaadku sheegay waxay uun ka mid tahay dadka uun muslimiinta dhibaatooyinka la kulmahayaan iyo riddada ku badan caalamka maanta iyo diintii dib in looga baxahayo ninku markuu ahaan jiray nin awood la ahoo muxtaram ahoo laga cabsado casiis ah hadduu daciifo dawacadaa iska cunto oo wax kastaa ku dhiirada waa la faalugaa iska badaa hadee waddan gaala on dhex joogne jazaair iyo libiya iyo waxaa ku badan riddada nisbatu ridda fi fi ljazaair waxay gaadhay in yawmiyan ay shan ama lix ay gaaloobaan waa marka la asturahayo waa xaaliyan wayna jirtaa hay-ada kristana oo yurubiyana lagu soo fasaxay dowladdu dadka waa baabiisa waa cadaadaysaa ninka sunniye yar lagu arka waa maqan yahay marka qabaa reemiyiga ah ee waa hor islaamka difaaci jiray ee faransiiska la dagaalamay ee diinta u taalgamay ba waxaa lagu sidayaa mashaariic dhaqaale iyo xoolo loo qeybiyey diintana shubahaad iyo shoocaha lagaga furay ee muxuu ahay marka baahiyadooda laga faa'idaystay cid dar yeelaysa iyo cid daba taagan midna ma jiro wadaadka isku daya dacwo inuu sheega ama kelimo sheegana waa maqan yahay xarig buu ama waa la dilaya maqrib oo dariskeeda ah waxay gaadhay nafsa shay nisbadu in maalinkiiba yowmiyan laba ama saddex ay gaao dadka gaaloobaya tunis oo dariskeeda ah waxay gaadhay masaajidda muslimiintu ay leeyihiin ee la dhistay inaadan ku tukan karin inaad kamandho wadato mooye waa inaad bidaaqo wadato rasmiya albaabku masaajidku albaabuu leeyahay layzer ah kaarkaad marsanaysaa wuu kuu furmahayaa kaarkii la marsanaya haddaadan wadadina waa xidhmahaya si otomad isku xidhahayo masjidka aada jamaacada ku tukan waa inaad ka aada leedahay markuu muadinku imaamku istaago mixraabka istaw walaa takhtalifu kamaadhooyinkina keena buu leehay shacarka ku duba tukan isagoon ka qaadeen sharciya ee tee sare aan ka jeegaraynin hadduu ummadda tujiya asagaa maqan waa xidhan yahay halkaasay maraysaa caalam islaami hawlihiisi ayib waana dowladda islaama ah lagu leeyaha dadka noocaa samaynaya marka hawshu way adag tahay nin walba wuxuu qaban karo ha qabto waaqic inaan la socdo midda kale soomaalidu dacwadeeda ayada isku kooban tahay ayagaa iska warqaba haday wuxuun ka warqabaanba bulshada ay dhex joogaan ee muslimadae kale ama gaalada danaheeda iyo diinteeda iyo waxqabadkeeda inta badan uma dhunduleyna hawshan wax laga bedelo wbaaraka allahu fiikum wasalam aleykum waraxmatu bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rab lcaalamiin wsalaatu wasalaamu على rasuuli illahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu raximah llahu tacaala faslun wa ama qowluhu tacaala waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl aayaddii baynu kusoo jiray aayaat lumaraa marka qeybta hore ammaanaadka ku saabsanaa oo laba qeybood ahaa amaana fi lwilaayaat iyo amwaala amaanatun fi lamwaal labadaa qeybood bay ahayd qaybtii koowaad sheekh waa kii ka soo hadlay qaabka ee shaqooyinka loo qaybiyo iyo dadka sidii loo shaqaalaysiiyo sheekhu waa ka soo hadlay qaybtii labaad waxay ahayd hantida ummadda qaabkii loo qaybin lahaa iyo dadka mudan sidii loo gaadhsiin lahaa iyo agaasinkeedii intaasaa u dambaysay <clears throat> iyo sheekhu marka u dambeeyey ee ku lug dambeediyey in daacad loo ahaado diinta iyo muxuu ahay ummadda iyo wixii wax qaybintaba ruuxa muslimka naftiisa uusan u cadhoona ilaahay uu cadhoo subxaana wa tacaala diintana markaas uu ka dhiidhiyo wix dhibe soo gaadha lafihiisana u halmaamo hadda sheekhu wuxuu bilaabaya qeybta xukumka qadaha iyo ummadda in la kala saaro waxay isku qabtaan iyo wax dhex maraaba in la kala xukumo xaqana lagu xukumo tiibuu ka hadlayaa sheekhu wa ama qowluhu tacaala waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkum bilcadl ilahi wuxuu idin amrahayaa an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkum bilcadl dadka dad kale xukumaysaan waxaa weeyaan si cadaalada ku kala xukuma sida cadaaladdaana in lagu xukuma waa waajib diini ah faxkum baynahum bimaa anzala allah <clears throat> marka saasaa laga rabaa ruuxa muslimka ah sheekh wuxuu uhi faina alxukma bayna annaasi yakuunu fi lxuduudi walxuquuq wa humaa qismaan sheekh wuxuu yihi laba qaybood weeye xukunka bani aadamka la xukumaayo ama la kala saaro ama la kala goyo gartooda ama xuduud ilaahay oy galeen baad ku xukumi kana qaadi kuna kana goyn ama xuquuqii hanti dhex marto isku hayaan baad ka xukumaysaa ood kala saari marka wuxuu ihi xukumku wuxuu noqon bayna annaasi fi lxuduudi walxuquuq xukumkii hadda weynaa ee maamulka ahaa ama kii siyaasiga ahaa ama idaarayntii lagama hadlaya hadda wuxuu u jeedaa qismu alqadaa wa faslu nisaacaat taasaa laga hadlaya iyo xuquuqda cidda le in loo xukumo ninka daalimkan la qabto alfaslu bayna annaasi bilxaqi buu sheekhu hadda ka hadlahaya maaha agaasimka guud iyo wilaayadii iyo imaaradii hadda kama hadlayo sheekh wuxuu ihi marka falqismu alawal qeybta koobaad ee dadka lagu kala xukumo waxaa weeya alxuduud xuduuda weeye xuduuduna alxad asalkiisu waa alfasl bayna shay-ayn laba shay oo isku dhegan ama isku taalloo la kala baxsho haddana waxaa loo jeeda waa maxay waa cuquuba muqadara fii kitaab illahi subxaanahu wa tacala wa fi sunati muxamed qasadkeeduna uu yahay iyo ujeedada u badan laga leeyahay dadka in laga sajriyo oo laga celiyo xumaha iyo khaladka diineed ay ku dhacahayaan marka xadu zina la oofiyo lqadfi la oofiyo oo shaaribulkhamrigii xadkii ilaahay u qoray ee rabbi siiyey lagu xukumo ummaddu xumaha iyo dunuubta waa ka gaabsanaysa wayna ka cabsanaya waa inaga tilmaanay xuduudda lasku waafaqsanyana waa lix alxuduud almutafaqa bayna ahli lcilmi waalmuslimiin lix xad weeye xadka koobaad waa xaddu ridda xaddu ridda ruuxa diinta islaamka ka baxa ee ku dhaca kufri ee mid loo cudurdaari aan ahayn xadkiisu waa xaddu ridda kaa waa la gartay xadka labaad waa xadu shaarib alkhamr ruuxa khamrada caba ee maankiisa iyo miirkiisa dhamaystiran yahan waa layn ama aan lagu qasbin waxaaba isaguna hadde xadkiisi bishuruudihi xad baa lagu ofin xadulqadfi baa ku xiga oo taqaanaan oo isaguna sideetana ruuxa muslimka ee beriga ah haddii aad ku tuurto inuu yahay zani ama uu yahay luuti aad ku sheegto ramyu bari'in eh, bizina aw iluutiya weeye ayib marka ama sariix marka ha noqdo ereyga ruuxa ku gantay ama kinaaya ha noqdo ama tacriid markaas ku cadaadee hawsha ayada ah inaad u jeedo ataa tira kolley anigu aabbahay zaani ma ahayn inaad muranteen ah, kolley aabbahay anigu dhilay ma ahayn sharmuuda bimacnaa waa maxay hadde adiga aabbahaabaa baasha eh, xisaabin jira wey waa la garanhaya tacriid noocaasa iyo sarbeeb noocaasa baa jiro hadalka cadba kasii daranba oo ka liita ayaa jira adu xadulqadfina waa taqaanaan xadka afraad waa xad alxiraaba qaaticu ariiqa iyo tuugta burcadka mooryaanta amniga khalkhal gelinaya ee wadooyinka fadhiisanaya ee amniga ummadda dhaawacahaya iyaguna xad bay leeyihiin inamaa jazaau ladiina lagu sharxay fii suurati maa'ida xadka shanaad mise kii lixaad wey xadka shanaad waa xadu zina haddi waad garanaysaa xadu zina warkiisa waa cad yahay xadka asaguna haddee hadduu ruuxu muxsan yahayna dhagax baa lagu dilaa hadduusan hadda ka hor guur iyo nikax ridaninna maxaan leenahay marka xaddu zina xaddu lqadfi xaddu lxiraaba xaddu shaarib alkhamr iyo waxaa weya xaddu ridda iyo xaddu sari asariqa lixdaas wey lixdaa xuduudda waa mutafaqa calayha alsariqa alzina alxiraaba xaddu lqadf shaarib alkhamr xaddu ridda intaa meel bay fooshay laba xad khilaaf baa ka taagan jumhuur ahlicilm iyo axnaaf masale isku khilaafsan yihiin oo shayga muskirka ah inta in badan marka laga caba ku sarqaaminayaan khamrada ahayn waxyaabaha maanka dooriyo way badan yihiin maandooriyuhu aad buu fara badan yahay noocyo badan buu leeyahay khamradu waa gooni wax kastoo maandooriyana waa mulxaq bilkhamr khamrada la haleeshiiya marka maandooriyaha aan khamrada ahayn ee marka qayb badan laga cabana lagu sarqaamahayo haddii wax yar laga ka badan aan lagu sarqaamaynin axnaaftu waxay leeyihiin xad lagu oofin maayo ilaa aad ku sarqaanto khamro iyadu waa gooni ama ku sarqaan ama ha ku sarqaamin kabashadeedu iyo litirkeedu waa isku baab khamro muran ma laha cinda ahlilcilm waxay ka niqaasheen waa maxay waa waxaan khamro ahayn ee haddana intiisa yari aysan sarqaamin ruuxa caba inta badanna lagu sarqaamo jumhuurtu waxay dhaahdeen intiisa badan iyo intiisa yar waa isku baab ma askara kaiiruhu faqaliilu xaraam famil lfaraqi minhu xaraam famil lkafi minhu xaraam idan jumhuur isku baabay yidhahdeen khamruku baab yahay yaraan ma laha marba hadduu ilahay xad ka ratibay ama ku sarqaan ama ku sarqaamin isku baab wey kaadida yar ee tis kaasoo tidhi iyo litrka aad sii daysay isku sugi waysada u jabiyaa saxaara yar hadday kaa timaado iyo haddaad baaldi buuxisaba soo isku mid ma aha ayib yani waxaan ilaahay dembiga ka ratibay iyo xadku ka ratibay yaraan iyo badnaan ma laha xagga xadka marka laga hadlay dembi ahaanta ayb iyo xaaraam waa kala badan yahay oo kufriga kala waaweyn iimaanka islaamka kala waaweyn wax kasta darajaad buu leeyahay oo ilahay baa kala fadilay ayb lakin waxaa laga hadlayaa hadda taxriimkii iyo xadkii wa yar wax yar iyo wax badan waa isku mid ama laxnaafiga waxay leeyihiin shayga inta badan marka laga cabana lagu sarqaama marka wax yar laga cabana lagu sarqaamin xad ma laha xataa yuskir qaybtaad ka cabtay ilaad ku sarqaanto xad lagaa oofin mayo xaddu shaarib alkhamr khamro iyadu waa musallam gooni wey xadka labaad laisku khilaafsan yahay waxaa weeye xaddu jaaxid alcaariya ruuxa wax caariyaysta ee ergada qaata alaab buu ergeysanayaa alaab buu caari u qaadan dhar buu kaa qaadan baabuur buu kaa qaadan alaab buu kaa qaadan waa caariyo tabalcaaro ergis maalmo kadib war wixii baad soo celisid ma goorma ma aniga xaggeen ku arka waa inkar hayaaba jaaxid alcaariya jumhuurtu waxay leeyihiin xad ma laha oo ruuxaas waa khaa'in ammaanaadka ruuxa khaa'imana waxba looma haysto bimacnaa gacan la goyn maayo xaddu saari saariq laga oofin maayo laakiin tacsiir iyo edbin kale iyo waxaasuu leh ama alxanaabila fii qowlihim almuctamad cindahum iyo daahiriyadu waxay leeyihiin jaaxid ulcaariya waa ka saariq waa isku xugum xadka laga oofin xuduud adagu waa inahaas weeyaan kooban wixii kale tacsiira waa gooni fاlqism اlأwl اlxuduud wاlxuquuq alatii laysat liqowmi mucayaniin xuduudda iyo xuquuqda aan dad goone aysan lahayn waa qismi dad goone oo lamala allah iskale xaq ullahi subxaanahu wa tacaala bal manfacatuha dheefteedu iyo oofinteedu limuطlaqi اlmuslimiin muslimiintaoo dhan baa iskale islaamkao dhan bay udhaxaysaa aw nawcin minhu a nooc min almuslimiin baa iskaleh oo u noqon haya wa kulluhum kulu lmuslimiin muxtaajun ilayha xuquuqdaasi iyo xuduuddaasi in la oofiyo wey xuduudda ayadoo goona wey lakin xuquuqdu ka hadlaya dambe wey xuduudda allah iska leh xaq muslimiin ma aha muslimiinna shuqul kuma ilaha waa xad rabbi subxaanahu wa tacaala muslimiinta oo dhan hadday ku ijmaacaan inaan xadu zinaa la oofinin kii la oofiye wey haddii kale way gaaloobahayaan wuxuu hadda allati ujeedo waa waxay unoqonaysaa xuquuqda dambe wey alxuduud jumlatan wa tafsiila allah iska leh subxaanahu wa tacaala hal xad unbaa ka furan yahay hadal oo xaddulqadfi loo yaqaan xaddulqadfi loo yaqaan qadfi asagu ruuxii maqduufkaah la qadfay khiyaar baa oga fura inuu cafiyo oo xaqullaahi subxaanahu wa tacaala iyo ruuxii la caayay ee lagu yidhi zaani baa tahay ama luuti baa tahay xaqiisii iyo xadkii xaqa ilaahay baa galay xaqa ilaahay xaqa aadama marka isgalaangalaanna inta badan rabbi wuxuu u daayaa bini aadamka xaqooda yuu qaliba ninkii marka haddii intii soo qabto ama ay xisbadii soo qabtaan isagoo caytamahaya dhaan maxkamad baan geynaynaa oo kii la caayay la qatibay le baa tayd iska daaya waan cafiyey ilaahay baan geystay cind allahi subxaana wa tacaala faraha ka qaada waa la daynaya cinda aljumhuur wey jumhuur ahlicilmi culumaa qabta maya xadkaas waa xaqullaahi baa xoog badan waa la fulinhayaa jumhuur ahlicilmi sidaas laakiin sida hore ay in cafis u geli kara ah xagga muxuu ahaayey khamrada iyo qadafka iyo zinada iyo isku baab ma aha xagga xadkooda khamaradu iyadu xadkeedu waxaa banaan jeeda in laga dhigana waa bannaan tahay in kab iyo gacan iyo tontoomo lagu garaacana waa banaan tahay in nin walba wuxuu haysto cumaal la duubay iyo budh iyo dharbaaxo iyo dhagax la halgaaday iyo filgil iskugu kala darona way banaan tahay adoon aada lagu dilaynin laakiin zinada iyadoo teedu waa jeedal karbaash wey ulbaa lagugu garaaci ama karbaashka fardaha lagu garaca lagugu garaaci waa gooni way cayimantaha waan lagu tirinhayaa khamradu laakiin biljariidi wاnicaali iyo bilaydi wاlakuf baa laiskugu kaa dari iyo maro iyo marada duuban afartan baa lagugu gaadhsi khamradu marka way ka sokaysaa xadka xadka zinada iyo hawlahan kale ayagu waxaa weya hawl khatara wey dhanka markaas taasna waa midaas sheekhu marka wuxuu ihi alatii xuquuqdaasoo laysat liqowmi mucayaniina bal manfacatuha limuطlaqi اlmuslimiin aw nawcin minhum wakulluhum kul muslimiina muxtaajun ilaha xuquuqda watusama waxaa lagu magacaabaa xuduud ullahi wa xuquuqullah baa la yidhahdaa qismiga labaad asagu iman doona hadda qismigood buu sheeku sharxaya midla xaddi qutaaci ariiq wasuraaq wzunaati wa naxwihim hadihi lxuduud wa hadihi lxuquuq waa xuquuq caama ah ayib hadda waxaad moodaa daahirka cibaarada sheekhu inuu xuquuqda iyo xuduuddaas adeesgelinhayo oo min baabi cafi tafsiir iska yahayba ama cafu lmutaraadifaat xaddi qutaaci ariiq wada gooyi qolyaha wadagooyaha ee wadooyinka gooyaha wadooyinka fadhiista xadkoodii iyo wasuraaqi tuugta xadka lagu oofiyo oo gacangooynta ah wazunaatu kuwa zinaysta xadkooda wa naxwihim waa xuquuq ilahi subxaanahu wa tacaala wa mithlu lxukmi fi lumuuri sulطaaniya ayib iyo xukumka ku saabsan arrimaha dowladda gaal xukumkooda alumuur sulطaaniya hantida dowladda wa xuquuq nnaas alcaama waana xuquuqulahi subxaana wa tacaala qown mucayanoo iskale ma ay jirto dad gooni oo loo tirin ma jiro laakiin hantidan guud ee islaamkuu leeyahy lagu takriifay lagu ciyaara waa in maxkamadintii la geeyo la kala xukumo ayb iyo walwuquufi waxyaabaha waqafka ah ee ummadda lagu waqfay aytaamta waa nooc mucayana waqafkiisi weeye waxaa lagu waqfay fuqarada waa nooc mucayana aw nawcin minhum hadda u mitaalinhaya ayib marka waxaaso dhan marka waa amwaal mutlaqa ah licumuumi lmuslimiin aw linawci min almuslimiin ayadna waa xuquuqaaso in la xukum baahan wاlwasaaya alatii laysa limucayanin iyo wasaayooyinka dadku ay ka tageen ee aan ruux mucayan loo maga loo dardaarmin nin baa markuu dhimahay ee wuxuu yidhi hantida inta kalena carruurtayda ha dhaxasho uludkayga aakharana muslimiintu ku yahay aanu dardaarmay muslimiintaan u dardaarmay buuri asna waa xaq muslimiinta ay leeyihin caam noqdo marka isaga dad goonaa ah muusan she culummada ha la siiya muusan dhihin xerta iyo masaakiinta ha la siiyana muusan odhan fuqarada hal la siiya ma dhihin mujaahidiinta lagu bixiyo muusan dhihin muusan dhihin muxuu ahaaye haweenka iyo carruurta ha la siiya ma odhanin dadka curyaamada ah ee handikaabka ha la siiya muusan odhanin ee boosaskii calaanada ah muusan odhanin dadka indhahala muqcadiinta dadkii muusan cayimin wa waa fasaxay fa haadihi min ahami umuur lwilaayaat buuri xuquuqdan in la oofiyo oo la dabagalo oo la hagaajiyo walaayaadka dowladaha iyo maamulka islaamiga ah hawlihiisa u culis ee laga rabo inuu fuliyo wey shaqooyinkai xeelka laga rabo inuu meel ka meel saaro waa kuwaan ولهذا قال علي بن طالب رضي الله تعالى عنه لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة laa budda linnaasi min imaara ay min sulطa dadku inay dowlad helaan laabudda maamul iyo kala dambayn iyo isku xidhnaan waa in la helo ama markaas maamul islaami oo fiican oo baaro ilaahay ku dhaqmay diinkiisa ha noqdo ama midno qolyo muslimiin oon fiicin oo xogow gowrgowrahaya shareecada ama gebi dhachaya ama kacakufay ha noqdeen laakiin weli aan ka bixin moorada islaamka faqiila waxa li ya amiira almu'miniin hadihi lbara qad carafnaaha maamulka wanaagsan ee hufanee diiniga ah waanu garanay famaa baalu faajira maamulka asagu faajirka muxuu ahaa fa qaala wuxuu yihi taasi waxay qabanaysaa tuqaamu biha alxuduud wa ta'man biha asubul wa yujaahadu biha alcadow wa yuqsam biha alfay war fiican intaana waa gabeen kuwa maanta adduunka jooga ayb kii faajirka ahaa salafki yaan lagu bixin markay lahaayeen ama faasiqa ahaa masaalix waaweyn buu hayaabay dheheen minhaa cadowgii hortaagan yahay minhaa xuduudigii oofin minhaa dulmigii laisku hayaybu maxkamad baa taama kala xukumi asaga khamradiisi iyo boodboodkiisi iyo gabdhala ciyaarkiisi iyo fisqigiisa khaaska ah hawl noo taalla ma aha waan oga naseexaynaynaa dulmigiisa waa dulmi qaaliban qaasir ah calaa nafsihi ayri mutacadin ilaa ayrihi laakiin masaalixda kale uu hayo ummadda inuu isku hayo daalimkii inuu qabto madluumka u gargaaro maxkamada ay taagantahay qadihii iyo ummaddo la kala xukumo cadawga in gaashaanka loo duruuro qutaacu duriqii tuugtii maryaanta in la gala gaabiyo cidyaha laga jaro waxaaso dhan bay qaban jireen ayagoo weliba khamraysan bay qaybkooda duuli jireen oo weliba safka hore khamrada ku cab loo shuba iyagoo ishubantao burbur leedahay safka hore geli jir nimanka hore fajarada ahaa ee xaggana mxuaha wilaayada muslimiinta ka tirsanaa jiray kuwa laakiin maanta jooga waxaa naftooda ahayd ay ku maqan yihiin lama arko shaygaasna waa shay mushaahada aan u baahana maqraati iyo cadayn midna baahno ayb tuqaamu waxaa lagu oogi dowladdaasi liidata biha alxuduud xuduudda lagu oogi dowladda maanta joogta xadkay la dagaalamaysa adoctor maxamed cali albar aabiib almuslim min aibai lmuslimiin asalkiisa waa yamani waa ni khayr badan lakin sacuudiyaan hadda ah culummada muslimiinta maanta abxaasta fiqiga ama iqtisaadiga ama ibiga diyaariyana ay la tashadaan xataa ay u noqdaan buxuutiisa ay u noqdaan nin diintana yaqaano xaggana dhaktara ah, weyn oo caalima ah, wey wuxuu leeyahay waxa mukhaadaraad iyo khamro iyo daraagis iyo nijaasnimo iyo zino adduun ka socoto o dhan xukuumaadka ka dambeeya buu leeyahay aafada cadowga alxukuumaat alislaamiya alyowm cadowgoodu wuxuu uhi waa ashaab almultazim ninka shaabkae mutadayinka ee multazimka ah haadaa caduwuhum kharashka ay ku bixiyaan la dagaalanka shabaabka muslimiinta soo kacay ama diinta baranaya ama iltizaamaya ku dhaqmahaya kuma bixiyaan buui wax kale oo adduunka maanta adduunka ka jira waxay dhaqaale ku bixiyaan oy dhiirageliyaan buui sida ummadda loo fasaadin laha musalsalaad aflaam mukhaadaraad zino bakti oo dhan bay qaybanayaan weliba fan bay ku bixin iyo miisaaniyad iyo bajet dhan bay ku bixinayaan intaana waa maxay shabaabku waa in badda la raaciyo oy khamrada dhaariyaan oy gabdhaha ku sufaxaan oo ku nafbaxaan oy noqdaan waxba yahay ooy tareenka ka dhacaan bay rabaan kursigooda weligiiba suusan murun u gelin dadka waa in la kala seexiyo siduu ibnu taymiya u yidhi raxmat ullahi tacaala caleyh qolyahan tataarka ah tataar bay maalin soo mareen asagii kooxdii soo socota markaas arday ardaydiisa kamid a ah ibnu qayim ahbaa loo tiiriya asagu laakiin nin kale usii tiriya ibnu qisada uu sheegayo cid kale u tiriya yaa wuxuu islaamna waa sheegayan tatarka waagi dambe hadi tatarka ibnu taymiya xilligiisi ah khamray cabaan markay khamradu madaxda ka baxdaan seefba inta la gacan waxay arkaan bay laayaan muslim baana uuna tawxiidsanhaya waa ashaadanhaya waqad yusalli axyaana laakiin wuxuu arkana waa dil wuxuu hanti arkana waa dhac wuxuu arkana waa kufsi iyagoo marka khamro cabahayo oo dhacdhacahay yaa mid ardaydii sheekha ka mid ah, la hadlo waxaan joojiyay waa xaaraan ilahay baa xarimay ay dib akri daab la hadlin ayadaha quraan ka daabo nimankan mar dambe may odhan karta khamro waa xaaraan daabo nimankan ha cabeen ha dhaadhiyeen maxaa jiraa la sheekh waa wuxuu yidhi inay khamrada cabaan oy maalmo maqnaadaan baa muslimiinta ooga khayr badan inay fayoobaadaan oy miyirkooda u taam noqdo leannu markay saaxiga keenaan dhiig iyo kufsiga bilaabi ruuxay dilaan iyo waxay dhacaan iyo waxay kufsadaan wey marka dimaa lmuslimiin almuhraaqa fi shawaaric iyo khamro kan cabowr dhacay keerom khamradu waa dembi kabiira meel kaba lakin waa qaasira calaa nafsi isagay la hadhaysaa laakiin markuu madaxa soo qaado waxaa weeyaan shan muslimiina labaatan soddon boqol buu dilaya gabdhihii xaraairta cafiifaadkana waa kufsanhaya zinadaana khabrada ka daran hadi azina akbar min alkhamr wa qatlu nafsi akbar min alkhamr marka isku baab ma ah laabadda wixii qiyaasa buu qiyaasa ayib marka hawsha hawl adag wey idan xuduuddii baa lagu oofin nimankaas waxaan oga jeeda oo misaalka u keenay nimanka marka iyagoo kaartay baa keenaanba khamrada iyo zinada iyo mxuu ah aflaamta iyo fanka iyo suugaanka iyo balaayo dhan waxay udhir u dabargelinhayaan kharash iyo miisaaniyadna ogu bixin wax kastana ogu fasixi muxuu ahaayey in shabaabku ay sidii tataarka ku maqnaadaan hawsha ayada shabaabka muslimiinta diinta jecel inay sidii tataar ku bargo-aan oo ay ku tagaan hawsha ayada doctoorku wuxuu sheegay waxyaabaha mukhaadaraadka iyo khamrada iyo wixii lamid oo dhan in caalam ulislaami meel kaga canshuray uusan jirin adduunka meelaha wacan shoyar wey meesha reer yurubkii reer galbeedku waxyaabaha noocaas haddiiba ay fasaxaan ay ka qaadaan hee canshuur culusoo adag si aan loo keenin ama ay u yaraato qolyahan waa fududaynayaan duwal khaliija sit sigaarka lagu cabo buuhi adduunka niskii wey adduunka oo dhan niskii duni waxaa jayna iyo hindi iyo muxuu afrikaan iyo gaalo o dhan ba ay dhooba yihiin sigaarka lagu cabayo duwal khaliija sit nis ba isku dhan yihin nis dawla min dawla e, mxuu ahay alkhaliij ka mida y wuxuu ihi miisaaniyadeeda ku baxday ku baxday sanadkan buu i hawlaha noocaasa ee ku bixisay iyo sanadka toddobaatan iyo sideedii waxay u dhigantay buu i shan sano dawlad miisaaniyaddeeda shan sano yani xaqaa'iq buu keenay bariga dhexe warshaddii ugu weynada khamara samaysa waxay ku taallay baqdaad saddam xuseen baa dhisay masnaca labaadee soo raacay ee ku yaalla bariga dhexe wuxuu ahaa midka ku yaalla cadan san cali albeyt junub junuub ku yaala nafsa shay saas iska dawshu waa la samaynhayaa washada loo dhisi masaarad baa ku bixin wasaarad baa u magacaaban ayb wamaca dalika waa xukaamu lmuslimiin waman kharaja calayhim waa khaariji takfiri ah iska ilaali hadda walaas fara badan ta ina iska fashilantaan filhayaa wa ta'man biha subul wadooyinkaa ku nabadgeli oo dawladdu intay jirto waa laga cabsan kala dambayn baa jirta wa yujaahadu biha alcaduw cadow lagula dagaalamay haddi way hogaamin inama alimaamu junna yuqaatalu min waraaih wayuqsam biha alfay faygaa lagu qaybin oo haniimadii iyo xoolihii lasoo helay bay si sharci u qaybanayaan oo wax laga heli wa hada alqismu qaybtan haddaynu hayno xuquuqdan xuquuqullaahiga ah yajibu cala alwulaati albaxu canhu inay dabagalaan baa waajib ku ah wa iqaamatu min gayri dacwa axadin bih xuquuqda noocan ah waxaa weeyaan ooma baahno abukaato iyo yaa cidma soo dacweysa iyo adigaa waali ka ah adaa daaci ka ah, adaa shaahid ah, adaa qaadi ka ah, adaa xukumhaya in ninkugu soo dacwado faylka nin soo qadimo oo mudaci uu noqdo kana oo mudaca caleyhi noqdo markhaatiyaal iyo bayaan loo baado aduguna aad xaakim faasira noqoto hawlo loo baahan yahay ma ah waa xuquuq ullahi alkhaasa kulligeen baa ka ah shuhado kulligeen baa ka qudaad kulligeen baa ka mxuu ahay muddaciinka ah ayib hawsha ay ku soconaysa wakadalika tuqaamu الshahaadaةu fiiha min gayri dacwa axadi bihi markhaatigeeda ku saabsanna waa la keeni yaa ka codtay meesha ma taalo intaad timaad hadii qaadi hebelow ninkii hebel ahaa meeshu khamra ku caabay anaana maraka ah hebel baan eejo kaala qabo alala kacahaya xaggaa la geynhaya ooma hayaa kuu dirsada ma taallo xuquuqullahi allah idiray ayb xuduud llahi wakadalika tuqaamu shahaadatu fiihi fi hada nawc markhaatigaa la oogi oo la qotamin min gayri dacwa axadin bihi asagoo cidna aysan sheeganin ama cidna aysan kaa codsanin wain kaana alfuqahaau fuqahada isku maandhaafin bu qad ikhtalafuu haba ahaadeen qad ikhtalafu kuwa isku maandhaafay fii qadci yadi saariq saariqa gacantiisa goyntiisu bay isku hayaan buui middaas ma dacwo u baahanta maxaa yeele maal baa soo galay maalkuna dacway muaalaba u baahan yahay maadaama wax la xadayo xoole iyo yahay in uu soo dacweeyo ninkii maalka lahaa ma shardi ba mise shardi ma ahe waxaa ku filan in ay dawladdu ogaato ama xisbadu ogaato ama muslimiintu ogaadaan ninkan uu xaday lama shardiyo almasruuqu minhu ninka wax laga xaday inuu soo dacwoodo shardi ma aha tiibuu ka hadlay sheekhu wain kana alfuqaau qad ikhtalafuu fii qaطci yadi saariq hal yaftaqiru muu baahan yahay qaطcigaasi ilaa muطaalabati اlmasruuqi minh bimaalihi ninkii laga xaday xoolaha inuu xoolihiisi dalbado ma loo baahan yahay calaa qowlayni fii madhabi axmedin wagayrih walaakinahum mutafiquuna calaa annahu laa yaftaqiru ilaa mutaalabati almasruuqi bilxad ha isku khilaafeen oo niman ha yidhahdeen waxaa shardi ah in markaan saariqi gacanta goynayno oo ninkii wax laga xaday ee masruuqu minhuga u codsado xoolihiisi in la siiyo xadki in loofiya ma xadka asagoo lu tala maaha xadka asagoo hawshiisa ma aha xoolaha ka maqan buu ka dacwan karaa xoolahaygii baan rabaa oo away hebel baa iga xaday markay xatooyda ku sugnaato bes xoolahayga haddaan helay maca salaama sheekh iska sii daaya iska tag baan leedahay adag hawl kuu taalla maaha baaraka allah fiikum mar haddaad xoolaha iga qabateen waad fasaxantii khayr allahan siiyo adna khayr alla oras iska tag baan leedahay annagaa tan noo taallaa gacantaan la tegayna asaga hawlu u taalla maaha <laughs> hawshaani asagu xaqiisa ha ofsado ma ha cafiye laakiin xadkaani dawladda iyo islaamka iskale xaq tacaala wey qaybtan dambe laakiin waxay isku waafaqeen bu taa khilaafka haka yaallo lakin waxay isku waafaqeen calaa anahu laa yaftaqiru ilaa muطaalabati lmasruuq bilxad xadka ii oofiye asagoo lugtaalla ma shardina ma ah hadduu codsana waa khayr hadduu codsan waayana annagaaba wadnama cidnaga laga sugi maayo bal ishtarata bacduhum almuطaalabata bilmaal lian laa yakuna lisaariqi fiihi shubhatun nimanka yidhi waxaa shardi ah xadka marka loofina saariqa xadkiisa in ninka wax laga xaday masruuqu minhuga uu soo cudsado xoolihiisii waxay uga danlahaayeen shubhada meesha inay ka baxday rabaan oo ninkan xoolaha qaatay ama la siiyeyba ama la iskaga cafiyey ama shirka ahaayeen ama u dhaxal meesha ku leeyahay ama hodda kahor asaga laga xaday oy masaatu dafar tahay shubahaad badan iyo ishkaalaad badan baa meesha geli kara si marka taa looga badbaado meeshan oga baxdo waa inuu codsado ninkii wax laga xaday xoolihiisi markaynu aragno inuu codsaday xoolihiisi asna waxaan loo yaqaan inuu leeyahy ama cadayn u haysto xadkii waa waajibay annaga qofsanayna laba marka laba intaan bay uga jeeda wax kale kama rabaan <clears throat> sawaabkuna waa inuusan shardi ahay maxaa yeele ilahi subxaanahu wa tacaala xukumku wuxuu ku xidhay bisariqa idaa wujidat isariqatu wajaba alxaddu min gayri mutaalaba liannahu shuruudahan kale idaafaadkan diil lagaga baahan yahay haddaad leedahay waxaan shardiga u keenay shubahaadka si looga baxo iyo ishkaalaadku qaraa-in baa lagu ogaan kara waxu iska caddaan karaan isagaa su-aal la weydiinhaya ayib war xoolaha aada xadday madaa iska laha maya ma lahayd maxaa kuu geeyey en en xagga geeya markaas ayada ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma baa le fadu fau tacliil wey hadda waxyaabaha cillada masle lagu soo saaray ka mid tahay asariqa waa xukunka meesha iska dheh waصfiga alla wax ku xidhay waa asariqa xukunkuna waa alqaطcu idaa wujidat sariqa waxaa weeyaan waa tacadi ruux mukalafa oo kula yimaado calaa maali hayr bikufyatin qaado min xirzi milana u ka qaado waa garanaysaa mukalaf ku xadgudba xoolana bini aadam xoolahaasoo macsuumaal muctaramo macsuum ah oon kii macsuumkiin baa ka baxahaya ayib meel qarsoonna meel xirzi aan ka qaadan meel loogu talagalay shakista meel baa la dhigaay si qarsoonna ugu qaaday hadduu markaa qaab kale u qaada de waa axkaam kale oo muntahib iyo mukhtalis iyo khaasib baa lageedaa gooni way kuwaas iyo khaa-in wa hada alqismu yajibu iqaamatuhu cala ashariifi walwadiic xuduuda noocana ee la soo sheegay lixda xad ah aynu soo maray lix xad ama labadii mukhtalifka ugeeyey meeqay noqdeen sideed sideeddaa xad waxaa weeyaan waxaa laga oofinaya iqaamatuhu cala ashariifi walwadiic ninka shariifka ogaaska magac leh ninka aan magac lahayn dhulka yaalla mxuu ahaayey aan bulshada aan magaca ku lahayn isku mid wey wاlqawiy وضaciif ninka xoogaba muruqa ballaarshay iyo midka daciifka waa isku mid walaa yaxilu mana banana tacطiilu xuduudaha in lagu tacdiiliyo oo lagu rido laa bishafaacatin ergo iyo ugaasyo isku yimid iyo soomaali ka ergeysay iyo culumo ergeysay walaa bihadiyatin xoogow hadiye oo lagu keeno le sheekh waxaad yeelaysaa annagu keligan xuduudda nama qamatay toban sano ka hor bwaad nin baa la cafeeyey intana qaado shibna iska dhex waxba adka oofinin abadan walaa bigayriha sina udhici mayso wy laa bihadiya walaa bishafaaca walaa taxilu shafaacatu fi mana bana inaad ka ergeysaba xataa in laga ergeeyo xadka noocaasa waa kabiira min alkabair alimaam ibn qayim baa ku tiriyey alkabair ku tiriyey waxaa ku tiriyay alimaam dahabi wa qablahu ibnu taymiya waxaa ku tiriyay imam nawowi raxmat llahi tacala caleyh aimadu saas leeyihin xadiisna waa ku caddahay ashafaacatu fi lxuduud inay tahay kabiira min alkabair man shafaca fi xaddi min xuduud illah faqad daada allaha fi fi ardih ayib waman caalahu ruuxii rida xadkaasi lidalika lishafaacatin lihadiyatin ligayriha wa huwa qaadirun calaa iqaamati shardi wey asagoo fuudin kara o oofin kara facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yaqbal allahu minhu sarfan walaa cadla wa huwa miman ishtaraa biaayaati illahi hamanan qaliila buu ku jiraa rawaa abu daawuud fii sunanih can cabdillahi bni cumara radi allahu tacaala canhuma qaal qaala rasul lah sal ly slam man xaalad ninkay hor istaagto shafaacatu ergadiisu duuna xaddi min xuduudillah xad ilahay xuduuddiisa ka mid ninkay riddo oo ergadiisa ay baajiso faqad daada allaha ilaahay buu ka hor yimid oo la dagaalamay fii amrihi fii sharci wa diinih waman khaasama ruuxii ku murmay ku dooda fii baatilin waxaan jirin dad baa ku doodahaya oo abukaato ka noqon oo qareen ka noqon waa nimanka muxaamiinta looyarada halkanay soo gelahayaan abqad rijaal ila allahi alalad lkhasiim fii riwaaya alalad lkhasim ilaahay aadamaha wuxuu ugu necab yahay ninka qawiga ah ee dooda badan alalad waa ashadiid اlkhusuma alkhasim kaiir اlkhusuma wey waa looyarada wey muxaamada baasha loo yaqan almuxaamaatu baasha loo yaqaano wey leannu ninka muxaamiga ama looyarka ah yukhaasim fii baطilin wa fii xaqin wa fii kuli shay muhiimadiisu waxaa weeye inaad xoogo fiiga iska bixiso fiigii haddaad bixiso ood faylka furato ood sii dayso waa ku difaacaya ilaa aakhiri mataaf naftiisii ku garab dhigahaya shidankan aduu bixi un tuubada ha yarayn shidaalkaad ku shubaysa ha yarayn adugu shidaalka haddaad kordhiso asna doodu dalacahaya haddaad fiilada yarayso asna fiiladu la baxahaya kadibna waa lagugu xukumhaya haa ulaa'i mashaqaday qabtaan waa shaqo adduunka midda u xaaraansan wey shaqo adduunka ka jirta midda u xaaraansan weeyaan haddaaban lagu gaaloobaynin fii bacdi alaxyaa maxaa yila waaga dambe shaqadiisan looyarnimada inay bannaan tahay buu aaminhayaa marka faqad istaxallahe muxaraman waman istaxalla almuxaramaat maxaan isku ogey kafara ijmaacan inay shaqadan bannaan tahay oo inuu gaalka difaaco oo muslimka difaaco oo daalimka difaaco oo khaayinka difaaco oo bixaqin wabaadila ku difaaca shaqo bannaan ay tahay xirfad uu jaamacad kaga soo baxay intaasuu shadana u ku qaato professionaalkiisa ah oo xirfadiisaba u arkaa ay bannaan tahay ninka marmar u khaldan yahay reer baadi u yahay adduun soconin marka yastaxilu lmuxaramaat bal wuxuu qashiinsanayaa ninka u naseexeeya ayib war iska daa leedahay hadhowna waad soo ordi wadaado fayl ifur la soo daysa hawshaan laazim wey loo baahan yahay buu waa jari weliba ku faantamahayo shaqadiisa nasal llah salaam waman khaasama fii baailin wahuwa yaclamu asagoo og wax gar baatila iyo xaaje aan jirin baad ku doodaysaa inaad khaldantaad is og tahay ama lagaa gar leeyahay lam yazal fii sakhat illaahi xataa yanzic ilaahay cadhatiisa ka zuulimay ruuxa asaga ilaa hawshaa iyo gartaa iyo xaajada u ka laabto xaajada inaad dib oga noqoto mooyeen intaad ku jirto cadho ilahay baa kugu dhacaysa duqaydii soomaaliya gartay qaadi jireen saan ba iska ahayd boqol kiiba sideetan inay garaabaan waa adag tahay geed baa la isgeyn hal baa laisku qaban baabuur baa laisku qaban guri baa laisku qaban dhiig nin la dilay baa laisku qaban gabarh la farxumeeyey baa laisku qaban xaaja dhexmari waxaa weeye nin kasta wuxuu soo afuufhayaa meesha keenhayaa duqaydiisi nin ka dhaqaaqahay ninba ninku ka shaydaansan yahay ee ka af adag yahay ee ka naxariis daran yahay ee ka hadla og yahay baa lasoo xulhaya qodaha kalena sidoo kale bay soo xulhayaan fooda la isgelin ninka hadal badiya unbay gartu raaci inta badan xakam ma samaystaan ayagaa isu garami mararka qaarkood ayagaa si isu wadaan bay isla tuurahayaan kii laga reebay ba arkahaya ma jirto qolyaha qaarkood waxay sameeyaan intaan la tegin geedka bay sii garamaan nima gartan laga leeyahay iska waxaan gar walba islam bay kuleeyihin faraha aan ka qaadno kaa waxaa ku dhiciyay wax la ogyahay waxaa weeyaan nafsa shay nin kastoo wuxuusan gar kulayn ka niqaasho ka dooda asagoo og inuu khaldan yahay ilahay cadhadiiba ku jira waman qaala fii muslimin ruux muslim ruuxi axadkii ka sheega maa laysa fiih wuxuusan ahayn waa khaain buu hi waa tuug bui tuugiy khaain midna ma aha waana ogyahay inuusan ahayn waa daalim buu hi ma aha waa mubtadic buu yihi ma aha yani wuxuusan ahayn baad ku sheegtay rux muslimka ah xubisa ninkaa waxaa lagu xidhahayaa fii radqati alkhabaal carun carunkan ahlunaarka radqadu waxaa weeyaan waa dhiiriga ama dhoobada wey xataa yakruja mima qaal ilaa uu wuxuu yidhi uu ka baxo caddayn u keeno iyo gar qiila yaa rasuul allah wamaa radqatu lkhabaal waa in la isweydiiyo nabi allow inta kala garanaya radqatu lkhabaal waa jumla le noo fasir ayib qaala cusaaratu ahli nnaar carunka iyo mililka iyo dhacaanka ka baxa ahlunaarka wey dhacaanka ahlunaarka ka baxee jahanama ka qulqula kaasaa lagus lagu cabsiinhayaa waan lagu dhexidhi xabsi baa lagaaga dhigi weliba jeel baa lagaaga dhigi yani waa nooc naarta meesha u darayd wey carunkii ahlu naarka ka soo baxay iyo dhacaan iyo dhiiggi ka qulqulay markay naartu quwacdo dhexdiisaa lagugu xidho mool ah lagu dhex dhigaya waa nacabays nasal allah salaam ciyaadan billah yani intaas waxay keenaysaa xad ilaahay baad ka hortagtay baail iyo waxaan jirin baad ku murantood ku xaajootay ruux muslima wuxuusan aad ka sheegtay waxaa la dembi ah oo halkan soo geli dadka muslimiinta ruux waa khawaarij ahlu khayrka ahlu tawxiidka ah waman qaala fi muslimin maa laysa mi fiih xubisa fi radqati اlkhabaal xataa yakruja mima qaal yani nafsa shay waxaynu isku ognahay alqada fi اlamwaali wاdima waxaa ka daran qada alqada bayn الnaasi fi اlcaqaa'idi wاdiyaanaat halis wey culama waxay leeyihiin alqudatu halaaa la yidhi saddex waa laba waa ahluna muxuu ahaayey ahlunaar halina waa maxay ahlu janno wey ninka xaqa asagoo garanhaya ku xukuma yani waa caalim bidin bidiin اlislaami qadiyadda loo keenayna waa waa ka garaabay sida xaqayd buu ku xukumay calima alxaqa faqadaa bihi hada min ahli janna